bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi waslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo aynay kitaabkii kashfu shubuhaat lilimaam alcalaama moxamed ibn cabdilwahaab atamiimiyi raximah llahu tacaala waxaa noogu soo dambaysay oo ka soo hadlaya sheekha raximahullah shubhadii ahayd wa in qaala haddii uu yidhaahdo qofka shirkiga samaynayo owliyada caabudayo alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun horaana usoo sheegna de owliye in la caabudo de owliye lama caabudo lama dhihi karo ambiye ilaahay baa la caabudaaba aayaddaa haddii uu sheego faqul waxaad tiraahdaa haadaa huwa alxaqu haadaa kan huwa alxaqu isagaa xaqa ah waa dhab oo owliyadu waa sidaa alla uu ka sheegayo laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun walaakin laa yucbaduun laakiin lama caabudayo sidaa oo ay tahay la caabudi maayo marka shayga haddii gooni loo sheego litaxqiiqi alcumuum si cumuumka loo taxqiijiyo darteedna waxaan hore usoo sheegnay in waxaasi ay tusayso shaygaa gaarka loo sheegay sharaf dheeri ah inuu leeyahay oo haddii layidha awliyada ambiyada ilaahay lama caabudaayo cid la caabudaa ma jirto xataa ambiyada lama caabudaayo cid la caabudaya male xata alwliyaa sharafa ugu sugan maaha in hoos loo dhigay xaqooda oo baqsi lagu sameeyey <clears throat> marka waxaad leedahay warniyaho aayaddu awliyada hala caabudo miyay leedahay ma dhahayso aayaddu aayaddu waxay leedahay owliyada alleh laa khawfun calayhim cabsiyo korkooda ma ahaanin oo wax ka horeeya ay ka cabsadaan walaa hum yaxsanuuna kuwa tiiraanyoonayana ma aho waxa ay dib uga soo tageen kuwa ka murgayo ka tiiraanyoonaya ma aho allah ayaa u xifdinayo iyagana allah makruuha iyo waxa la nacaa ka dhowrayo ka xifdinayo walaakin laa yucbaduun laakiin la caabudi maayo owliyan horaan usoo sheegno aayadana waa tilmaantay aladiina aamanuu wakanuu yattaquun nebigu markuu tilmaamayana waa dad faraaisha guto waxyaabaha faradkaa la imaado kuna daro sunanka oo man caadaa lii waliyan xadiiskii ku ansaxay owliyada man caadaa lii waliya oo wilaayada ku ansaxa alla subxaana watacaala iyo waxa ay mudan yihiin man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima ftaradtuhu shay aan ka jecelahay addoon iguma soo dhowaado waxaan ku farad yeelay walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafil addoonkaygu ka zuuli maayo sunnooyinka inuu iigu soo dhowaanayo xataa uxibah ilaa aan ka jeclaado marka wilaayada alla waxaa lagu mutaa faraaishoo lala yimaado sunankoo lagu daro xaaraantoo laga dheeraado makruuhaadkoo lagaseena laga dheeraado lagu daro taasaa marka lagu mutaa <clears throat> ama waxaa lagu mutaa ugu yaraan yacni qofka waajibaadkii la yimaado xaaraantiina ka fogaado marka weyaan marka xadiidkaana marka waxaa weyaan waa xadiid yani waxyaabaha eh, tilmaamahooda tilmaamay weyaan eh, xadiidkaas marka awliyaduna labay u qaybsamaano awliyaa raxmaan iyo awliyaa shayaan taa waa in la kala saaro qur-aankana kala soocay oo allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi waina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaaihim shayaaiintu marka inay awliye leedahay buu alla sheegay shayaaiintu waxay u waxyoonayaan awliyadooda waxaa kaloo allah subxaanahu watacaala uu tilmaamay allana inuu owliye leeyahay oo alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waxaa kaloo alla tilmaamay allahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min aulumaati ila annuur wladiina kafaruu wliyaauhum aaquut yukhrijuunahum min annuuri ila aulumaat whakada aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili اllah wladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili اaaquut faqaatiluu wliyaaa shayطaan shaydaanka owliyadiisa la dirinaan yidhi marka owliyo haddii la yidhaha laftirkeeda waa inaad kala saartaa midka shaydaanka miamase awliya uraxmaan labadoodana waxaa lagu kala soocaa waxay tahay wasfiga alla uu tilmaamo aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwana shaydaankay adeeceen kuwana waxaa weeyaan shaydaankii ayay ku caasiyeenoo rabbi bay adeeceen awliyaa uraxmaan marka kuwaa weeyaan awliyaa uraxmaan marka lama caabudo bal iyagaa dadka waxay faraan in allah subxaanahu watacaala keligii la caabudo awliya uraxmaan laguma garto karaamo keliya ee waxaa lagu garta acmaashaas ay samaynayaan iyo waxa ay dadka uga marqaati kacayaan iimaan iyo taqwa lagu gartaa way dhici kartaa inuu karaamo kasoo daahirto inaynan ka daahirinna way dhici kartaa hadday karaamo ka daahirtana marka macnaheedu waxaa weeyaan xasanaadkiisii oo qaar laga siinayo karaamadoodana kuma faanfaanaane waxaa weyaan imaa islaamka unbay wax ugu qabanayaan ama imaa waxaa weeyaan marka iyagii ayaa odadka muslimkay ku gargaaraan amase iyagii ayaa ilaahi subxaana wa tacaala xaalkooda ayaa marka ayay u noqotaa daliil nacam oo marka waxaan ujeeda yani mucjizaadka oo kale khawaariqulcaadada ka mida waxay u noqonaysaa in nebiga nebinimadiisa lagu ogaado nacam iyay keenaysaa marka taasi marka iyada baabkaasna imaamu shaafici aharkiisa ayaan sheegay aharkaasna wuxuu ku yaalaa kutubta imaamu shaafici taraajimtiisa loogu tarjamay uu ka mid yahay manaaqib shaafici lilimaam albayhaqi iyo sir calaam nubalaaga iyo kutubta noocaas ayaa lagu tilmaamaa oo imaamu shaafici ma aynan ku dagnaan jirin dadka ay wax caadada ka baxsan markay arkaan iskama aysan markiiba iskama aynan rumayn jirin qofkaas inuu owliye alla yahay oo dajaalba waxaa weyaan samadoo amar siinaya roobay keenaysaa dhulkoo amar siinaya waxaa kasoo burqanaya marka biyihii ayuu soo burqinayaa taasina karaamo maahane waa istidraaj marka karaamada istidraajka in la kala garto lidaalika sheikhulislaam ibnu taymiya masalada isagaa loogu laabta risaalu ka alifay la yidhaahdo alfurqaan bayna awliyaa araxmaan wa awliyaa ashaytaan laakiinse dadkan iyagu owliyada inay caabudaan rabo waxay kuleeyihin haddaad tiraa owliyadayaan la caabudin oo aad inkirtay buu kuleeyahin laakiin sheekhu inuunan owliyada inkirsanayn aad arkaysaa naskiisa halkan ku yaalo yaa ku tusayo sidoo kale ibnu taymiyana alcaqiidat alwaasitiya ayuu ku sheegay marka been abuuradku macna saa usii weyn ma laha laakiin takfiirinta marka yani khawaarijtu bay wax ku takfiirin jireen ayaga laakiin khuraafiyiintu culimmadu waxay yidhaahdaan waxay wax ku takfiiriyaan ayagu sunnadii nebiga caleyh isalaatu wasalaam marka daran labada takfiir takfiirka oo waxaa daran khuraafiyiinta oo khuraafiyiinta iyagu waxaa weeyaan mar allaale markaad ilaahay xaqiisa barax tirto ood ambiyada ilaahayna xaqooda ku ekaysiiso yaa waxay kuleeyihiin marka sunnadaa nebigood raacday bay kugu gaalaysiinayaan nacam oo waxay ku kan waa gaal maxaa dhacay nebiga maba aaminsanay hadday doonaan kuleeyihin nebigu hoos u dhigaa iyagii marka sunno a ah adiga ku dhegan tahay bay kugu gaalaysiinayaan khawaarij laakiin macsi bay dadka ku gaalaysiiyaan labaduba waa dalaal laakiin kan dalaalkan baa daran marka dhinacan xayfiyadan laga feeriyo sidaana waxaa yacni sheegaya inay sidaa kale yihiin eh, alimaam eh, alxaafid ibn cabdilhaadi raximahullah kitaabkiisa la yidhaha asaarim lmunki fi raddi cala subki ayuu ku sheegayaa ibnu cabdilhaadina ibnu kaiiray isku arday ahaayeen oo ibnuxajaaj ilmizi ay wax ka wada qaateen ibnu cabdilhaadina dawaanin taariikhdiisa haddaad doonto waxaad ka eegi kartaa addurarulkaamina bal sida ibnu xajar ninkaa uu tilmaamay waa nin xifdi badanoo da'yar ku dhintayba aha kutub fara badanoo aada u qiimo badanna leh ibnu kaiirna waa ammaanay sidaasi la-eg abulxajaaj ilmizi oo sheekhiisa ahay oo la ogyahayna waxa uu tilmaamay <clears throat> ninkaasi inuuna la kulmin ilaa waa ka faa'iidi jire <clears throat> marka labada takfiir iska jir marka labaduba waa khatar bay kubay yihiin laakiin ninka sunnada nebiga gaalnimo u arkaaba ka daranba waxau yidhi marka wanaxnu anaguna laa nunkiru inkiri mayno ilaa cibaadatahum unbaan inkiraynaa caabudidooda macallahi alla lala caabudo wa ishraakahum wadaajintooda macahu alla lala wadaajiya unbaan diidaynayo inkiraynaa wailaa haddaanay sidaa ahayn falwaajibu waajibka calayka adiga korkaaga shayga waajibka dushaada ah xubuhum jacaylkooda weyn owliyada inaad jeclaato wailaa falwaajibu waajibka calayka adiga dushaada saaran xubuhum weyaan jacaylkooda watibaacuhum raacitaankooda waliqraaru qiritaan bikaraamaatihim la qiro karaamaadkooda la qiro sidaa weyaan halkaa marka yacnii awliyada marka annaga waxaan diidaynaa in alla lala caabudo lalana wadaajiyo oo xaqa alla wax laga siiyo eh, haddii intaa aanay jirin waxaa weeyaan sida adu waajib waxaaba kugu a ah inaad jeclaato awliyada maxaa yeele waxay leeyihiin walaa ayay leeyihiin maxaa yeele eh, walaha sida la ogsoonyaha alwalaa walbaraa oo iimaanka min awsaqi cura aliimaan ah eh, hiili hoo iyo yani taageero iyo jacayl waa welihi albaraana waa nacayb iyo ka fogaansho iyo ka beri noqosho wasfiga iimaankaa lagu xiray jacaylkaaguna waa inuu muminiinta waa inuu iimaanka yani iimaan ku salaysnaado nacaybkaaguna waa inuu ku salaysnaado iimaankaas oo laga tegay oo kufri iyo wixii lamida qofka u galay marka gaaladiina qofka waa ka beri noqonaya waa in acdowhu hadday doonaan waxa siiyaan baha ixsaan ha u sameeyeen muminiintiina marka waxaa weya wau jeclaanaya waa in yani manacuuhu waxay u diideen oo ha dhibeenba hadday doonaan laakiin macaanideed waxaad moodaa inay isbadasheen nacam oo muslimka anu maxaan ku haystaa in la nacam saasuu ii galay kan buu igu samaysaan buu ii yeelay waxaas marka maya muslimku mar allaale in allaale inta iimaanba uu ku jiro intaasuu wala kugu leeyahay iyaga laftirkooda waa kala sii sareeyaanoo in allaale intuu iimaanka u jiraa welihiisuna uu badnaanayaa nacam walidaalika awliyaa ullah iyo dadka ahlucilmiga culummada fuqahada cilmigooda ku camalfasho iyo owliyadii iyo iyagaa ah in yacnii wele la siiyo weyaan nacam marka wele ka sokeeyo welihii mu'miniinta yaa culimmada ahlulxadiidka la siinayaa mid gaara laakiin haddaad tiraa welaan siinaya culamaau ahlilxadiid hal ninoo ka mid ah, wele ha la siiyo aada taxasubun taxasub weyaan kaas nacam maxaa yaele tacasub buu ku salaysnaanayaa hadduu tacasub ku salaysnaadana ummaddii baa lagu kala geynayaa kanna ninkan buu caleemo saarta kanna ninkan dadkii ahluxadiidkaa ah kala tegaaya marka waxyaabaha noocaasoo kale waxaan ku aragnay dad xisbiyada ka digaayo wax ka qoray oo digniintooda wax ka qoray oo haddana waxaad arkaysaa sariixan yacni si sariixa u dhahayoon annaguba ka maqalnay oo annagu aan markhaati xag alla uga nahay in yacni ay leeyihiin sheikh hebel wala khaasa ah ha la siiyo wala oo khaas ah nacam marka waxaa weeyaan waxyaabahaasoo kale in laga waantoobo weyaan marka waxau yidhi walaa yajxadu ma diido karaamaati lwliyaai wliyada karaamaadkooda ilaa ahlulbidaci baa diidaan wdalaalaati waa khawaarijta iyo muctasilada iyo ayaa karaamaat lwliyaa diido iyaga marka waxay leeyihin muctasilada iyo kale karaamada waxaan u diidaynaa mucjisada ayay dhehgelaysaa iyada iyo mucjiso lakala garan maayo laakiin waxaa diidaya waxaa weeyaan iyada iyo furuuq baa udhexaysa mucjisada nebi baa la siiyaa tan labaad mucjisada taxadi baa la socdo kan laakiin taxadi lama socdo ayb marka waxa uu yidhi nacam marka wuxuu yidhi wa diin ullaahi alla diinkiisana wasadun weyaan mid u dhexeeya bayna arafayni laba taraf oo darafkan owliyada caabudaayo oo quluwigu ku sameeyey iyo kuwan karaamaadkoodii inkirayo ayuu u dhexeeyaa diinka alle wasadiyadii buu tilmaamaya marka ayb hudan hanuun weeyaan bayna dalaalatayni laba baadi dhexdood labada baadi baadina waa uluwigii baadida kalena waa jafaa alifraad wtafriid wa xaqun xaq weyaan diinka alle bayna baailayni laba baail dhexdooda ah. laba baailb ayuu udhexeeya yani waxaa weye mushkilada dhanna waxyaabaha tafaruqa keenana tanaa ka mida ah. alifraadu wtafriid ayaa taxasubka keeno iyo ummaddu ay kala qaybsanaato sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu ku sheegayo sida ku sugan majmuuculfataawaha juska koowaad meesha uu ku bilaabayo waxyaabaha uu tilmaamo waxaa ka mid allahna tilmaamo qaala tacaala alla waxa uu yihi min aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xadan mima dukiruu bih faaqraynaa baynahum alcadaawata walbagda'a ilaa ywmi alqiyaama caro iyo isnacayb iyaanu ku dirnay buu ilaah yidhi yacnii waa isnaceen waa kala tageen yacni dad kala horjeeday noqdeen sababta maxay noqon waa maxay waxaa weeyaan ilaahay kitaabkiisa ayaa miihaaq alla ballan allaa laga qaaday markaasay fanasuu xadan mimaa dukiruu bihi waxay ka tageen wixii lagu waaniyo kitaabkoodu sheegay qayb ka miday ka tageen marka qolo walba waxaa weeyaan hadday kitaabkii qayb ka qaadato qaybna ay diiddo ama ay ka tagto waxaaba qaybta kalena ay qayb kala qaadato qaybihii kale ka tagto tafaruq baa imaanayo axsaabaha hadda jira haddaad eegtana waa noocaas qolaba meel unbayayay qaadeen nacam oo haddaad tidhaahdo war meeshana diinka ilaahay waa ku saxsantao way ka mid tahay xaqan waa aqbalayaa laakiin baatilka ah inaad ka tagtay waxaa iyo waxaa anu waafaqsani oo diinka ilaahay dhammaantiisaan isku qaadanaya haddaad tidhaahdidna waxaa weeye waa sidii sheekhuna uu tilmaamayo kutubtuna ay yacnii xaquna uu u dhaxeeyo bayna alifraadi watafriid marka masalo aad iyo aad muhim ah weeyaan xarakaadka hadda jirana haddaad eegta dhammaantood waa noocaas mid kastaa wax bay xooga saartay wax badan oo diinka ilaahay ka midana xataa muhiim ma ahan bay ku leeyihiin kuwo kalena waxaa weeyaan kuwaasay radinayaan maalan xarakadaasay radinayaan markaas waxay ku radinayaan iyagana inay qaybtii ay ka tageen bay quluwi inta ku sameeyaanay qabsadaan ayaa qaybtii kale oo iyagu ay samaynayeen xarakadaas ayay ka tegayaan sababkay uga tegayaanna waxay tahay nacayb ay iyaga u qabaan halkaa marka maxaa ka dhacay fanasuu xada mima dukiruu bih walidaalika marka haddaad soo qaadata khawaariji iyo murjia oo kale ahlu sunnaha waa u dhexeeyaan haddaad aragto yani qadariyadii iyo yani jabriyadii way udhexeeyaan ahlu sunnadii haddaad fiiriso raafidadii iyo nawaasibtii way udhexeeyaan ahlu sunnadii oo waxaa weyaan aalubeydkiina waa jeclaanayan iyagoon qulubi ku samaynaynin dhankaas markaa nawaasibtay kaga soo horjeedaan asxaabtii kalena ma ka waa jeclaanayan raafidadii ay kaga soo horjeedaan qadarkii marka la joogo amarkii iyo nahyigii xoog bay saarayaan iyagoo ku khilaafaya jabriyada dhanka kale waxaa weeyaan mashiicada alla subxaanahu watacaala iyo afcaasha addoonka inuu alla abuurayna way sugayaan oo waxay ku khilaafayaan nimanka kale qadariyada abay ah ku khilaafayaan Eh, wahaakadaa marka mar walba khawaarijtii iyo yani murjicadii waa u dhexeeyaan acmaasha iimaankay ku darayaan mana ku gaalaysiinayaan waxaan alle iyo rasuul aanay wax ku gaalaysiinin oo iimaanka farax bay u yeelayaan khawaarij bay halkaa ku khilaafayaan ayb oo iimaanka in farac loo yeelo khawaarij bay ku khilaafayaan oo iyagu iimaanka kulluhu juzun waaxid waa agtooda haddii qayb ay kaa maqnaato kulligiis waa tegayaan murji'adiina yani waxaa weeyaan waa khilaafayaan waxay ku khilaafayaan inay leeyihiin macsiwax ma dhibto oo iimaanka wax ka dhibi maysa iyo acmaashu iimaanka ka mid ma ah iyo calaa kullin diinka alla subxaana watacaala tacaala saasoo wuxuu ugu dhexeeyaa wasatun bayna alghaali waaljaafi weyaan ah. marka haddaad tidhaahdid qolo iyagu meel un xoogga saartay yaan yacnii radinaya aniga oo aad ku radisid ka waran marka qaybtii iyagu ay xoogga saareenoo diinta ka mid ahayd aslanba inaa ka tagto oo diinka ilaahay ka mid maba ah aad tiraahdeed saa uga dheeraato kuwaas keliya lagaaga sooco adigiina da qayb baad ka tagtay oo diinka ilaahay subxaana wa tacaala ka mida marka ilaahi laga cabsado yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa sidaasaana taxasubka looga bixi karaa islaamkii oo saxiix ah oo la qaato dhammaantiisna la qaato nacam walidaalika sheikhulislaam ibnu taymiya maqaalo cajiible buu leeyahay wuxuu leeyahay yani ahlu sunnati wuxuu leeyahay yani madhabu ahli sunnati waljamaca fi lmilali fi lfiraqi ama fi nixali kalslaami fi lmilal islaamka sida uu diimaha wasad ugu yahay sidaas in la egaa madhabka ahlu sunnadana wasad ugu yahay bayn alfiraq uu ugu yahay nacam marka madhab aan wasad ahayn madhab ahlu sunna ma aha nacam dad baa waxaa loo baraaba mar marka ugu horraysa waxaa lagu anqarinayaaba huluwda inta lagu anqariya ayaa marka waxaa la barayaa waxaan wasadiyadaba waxaa loo barayaa inay tahay tamyiic wax layihaha waa isdilaax hadda yani aada shaa'ic u ah weyaan nacam aniga waxaasoo kale dhika u dhigayna ahlucilmiga ka qaada cilmigaaga nin wanaxnu marka waxau walaa yajxadu karaamaati lwliyaai ilaa ahlu lbidaci wdalaalaati wadiin ullahi wasadun bayna arafayni ba udhexeeya wahudan hanuun weeyaan bayna dalaalatayni laba baadi dhexdood waxaqun weeyaan bayna baailayni faidaa carafta haddaad garatay ana hada aladii midkan yusamiihi lmushrikuuna mushrikiinta ay ku magacaabayaan fii zamanina waqtigan alictiqaada ay ku magacaabaan huwa shirku inuu yahay faidaa carafta haddaad garatay ana hada aladii midkan yusamiihi lmushrikuuna mushrikiintu ay ku magacaabayaan fii zamaanina waqtigeenna alictiqaada ay ku magacaabayaan huwa isagu ashirku inuu yahay haddaa garatay alladii shirkigaas oo unsila fiihi lqur'aanu qur'aanka shanigiisa lagu soo dejiyey inuu ciribtiro wa qaatala rasuululahi sal allahu calayh ali wasalam rasuulkana uu dagaalamay annaasa dadka uu la dagaalamay calayhi kaa korkiisa uu kula dagaalamay faclam haddaba ogow anna shirka alawaliina kuwii hore shirkigooda akhafu waa ka fudayd badan yahay min shirki ahli waqtinaa waqtigeennan dadkiisa shirkigooda biamrayni laba arrin buu ugaga khafiifsan yahay halkaana masalo kaleo muhimu keena waa xaqiiqo ninkii diidaysoo iska diido nacam laakiin haddaad u fiirsato ood caqligaaga iyo waaqica waxaad ka garanaysa iyo tajrubadaada ku eegto xaq inay taad ogaanaysaa ogow sheekhu ma dhihin mushrikiintii nebigu uu la jooga muslimiinay haayeen ilaa hadda lagama haayo bal waxa uu yidhi anna shirka alwaliina ahaf inay shirki qabaan waa sheegay laakiin labada shirki kooda ayaa fudud buu yidhi labaduba inay mushrikiin yihiin uu tilmaamayaa wuuna radin doonaa yani anagu shahaadateynkan ku dhawaaqnaa ayaguna kuma dhawaaqaan inaynan macno u samaynaynin mar haddii shirkigii lagu guda jiro faclam ogow buu yidhi anna shirka alawaliina qoladay hore shirkigooda akhafu inuu ka fudayd badan yahay min shirki ahli waqtinaa waqtigeennan dadkiisa shirkigooda biamrayni laba arinba uga khafiifsan yahay axaduhumaa kan koowaad ama axadihimaa biamraynida ka bedel axadihimaa kan koowaad labada arrin teeda koowaad ana alwaliina kuwa hore hadaad godo axaduhumaa tiraadna mubtadun baad soo qadaraysaa ana alwaliina kuwa hore qolada hore laa yushrikuuna ma aanay shirki samayn jirin walaa yadcuuna almalaaikata malaaigta ma baryi jirin aw ilwliyaa ama awliyada ma baryi jirin aw ilawhaana ama awhaanta ma baryi jirin macallahi lama aanay baryi jirin ilaa fi rakhaa'i markay barwaaqada ku jiraan mooyaane oo kuwii hore yani qoladii hore malaa'igta iyo awliyada iyo asnaamtooda ma caabudi jirin oo ma baryi jirin alla lama aanay baryi jirin lama tuugi jirin ilaa fi rakhaa'i waqtiga barwaaqada ay jirta mooyaane xilliga la barwaaqaysan yahay unbay sidaa ahaayeen ayagu wa amaa fi shiddati xaaladda adag shiddada fa yukhlisuuna diina diinka waa u baraxticibaadada yani ducada waa u baraxtirayeen ilaa allay u baraxtirayeen diinka aduna bimacna ducaa weyaan siyaaqaa laga garanaa tawiilna maa siyaaqa laga fahmo fayuklisuuna diina diinka ducada ay u barax tirayeen lilahi allay u barax tirayeen markay shidada ku jiraan kama qaala tacaala siduu alla u yidhi faidaa rakibuu fi lfulki hadday doonta raacaan faidaa rakibuu hadday koraan fi lfulki doonta ama yacni markabka hadday koraan dacawulla oo markaa meesha waxaa ku jirta dabayli ku kacdo dacawullaaha alla ayay baryayaan mukhlisiina xaal ay yihiin iyagoo barax tiraya lahu lilaahi alla addiina ducada barax tirayaan falamaa markii najaahum uu koriyey falamaa markii najaahum alla uu koriyo ila albari bariga intii kaa ah u koriyay idaahum waaba iyagoo oo yushrikuuna <clears throat> ilaahay qeyrkii <clears throat> cibaadada la wadaajinayaan aayaddan marka waxay tilmaantay markay badbaadada ku jiraanoo raqaha iyo yacnii ay ku jiraan barwaaqada iyo raynraynta iyo bashbashta inay ilaahay subxaanahu watacaala hayrkii caabudi jireen laakiin markay shidda ku jiraan inay alle ducada u barax tiri jireen mukhlisiina lahu diin saasuu allah yidhi subxaana watacaala marka qof baa wuxuu rabaa inuu inta ka daba taga yidhahdo waxaas dhan beenay ahayd waxaas waa khalad weeyaan nacam ayb soo ma garanin beenkama ah asnaamna inaynan tuugi jirin ilaahay baa kuu sheego mukhlisiina lahu diina buu ku yidhi ee beentoodana aduu bee sheegi karti allaan rumaysanayna aduku rumaysan maynan xool wugu fali maayo midda kale <clears throat> qaar baa waxay tii waxaasoo dhan qalbi iyo kama ahayn waa iska dheeldheelaayeen de nin duufaani ay badda ku hayso dheeldheel xoog uma helo taas caqligan kaaga diidna iyadan iyo curfiga soo ma garanin wa tacaala alla waxau yidhi waidaa massakum hadduu idin taabto adduru dhib ou idin taabto filbaxri badda dhexdeeda dalla man waa dhumayaa axad tadcuuna aada baryaysaan ilaa iyahu isaga mooyaane haddana waa aayad kale waidaa masakum duru fi lbaxri durka iyo dhibku hadduu badda idinku taabto yani badda dhexdeeda markay dhibaata idinku soo gaarto idinku taabato dalla man tadcuuna axadka aad baryaysaan asnaamtiinna aad baryi jirteen waa idinka tagaano waa idinka dhumayaan markaas ilaa iyaahu allah mooyaane alla unbaa soo haraya marka allaad caabudaysaan aad yani baryaysaan <clears throat> laakiin waxba ma badbaadinaysa xaaladaasoo qofka xaaladii ikhtiyaarka xaaladii yani uu ku jiray eh, haddii uu yani mar walba ah, uu ka gaaloobayo uunan ogolayn markau beriga usoo baxaan aan ogo imaan minjia maahan wax korinayo marka dabcan mm-hmm. ayb waqaala tacaala alla waxa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa ara'aytakum bal ii sheega in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullaahi alla cadaabkiisa ow amase atadkum ay idin timaado asaacatu saacadii akayrallaahi tadcuun ilaahay keyrkii maad baryaysaan baltaa ii sheega in kuntum saadiqiin markaasu alla wuxuu yidhi bal e iyaahu tadcuuna isaga unbaad baryaysaan bal xaqiiqadooda ilaahay baa naga yaqaan hadduu cadaab alla idiin yimaado bal ee iska badaaya iyaahu isaga oo keliya unbaad tadcuuna aad baryaysaan <clears throat> fayakshifu maa tadcuuna ilayhi in shaaa watansawna maa tushrikuun marka hadduu alla doono waa idinka fayde aakhira marka waxaad garanaya marka cadaabkan adduunka in laga hadlaya nacam soo ma garan marka alla subxaana watacaala waa idinka faydayaa waxa aad ka baryaysaan hadduu doono in shaaa baa layidhi watansawna idinkuna waad ka tegaysaan markaa watansawna maa tushrikuun bal iyaahu tadcuuna fayakshifu maa tadcuuna ilayhi in shaaa watansawna maa tushrikuun marka xaalada adag aa ku jirtaanoo cadaabku idiin yimaado wareertaan waxa aad alla la wadaajin jirteen waad ka tegaysaan ilaa qowlihi maa tushrikuun laga gaaro wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi waidaa masal insaana insaankii haddii uu taabto durun dhib dacaa rabbahu rabbigiibuu u yeeranayaa mufasiriintuna marka gaalka unbaa laga tilmaamaya kan siyaaqana waa tusaya <clears throat> waidaa masal insaana haddii uu taabto insaankai durun dhib dacaa rabbahu rabbigii ayuu baryayaa muniiban xaal ou yaha kii usoo laabanaya ileyhi xaggiisa ile waa ka cararay awalba moogtahay wuxuu ka aadeeyey asnaami wax lamiduu ka aadeeyay muniiban ileyhi isaga usoo laabanaya alla uma markaa dabadeed idaa khawalahu hadduu u yeelo nicmata nicmo minhu xaggiisa ka ahaatay hadduu nicmo uga yeelo xaggiisa nasiya waa ka tegayaa maa wixii kaana uu ahaa yadcuu ilayhi inuu baryayo min qablihi kaa ka hor marka hadduu alla nicmo siiyo wixii allihii uu caabudi jiray yani cibaadadii ayuu ka tegayaayo oo markaa uu caabudi jiray eh, waidaa masa linsaana haddii uu taabto insaanka yadurun dhib dacaa rabbahu rabbigii ayuu u yeeranayaa muniiban ileyhi isaga usoo laabanaya uma idaa qawalahu nicmatan minhu haddii markaa uu nicmo xaggiisa ka ahaatay marka uu yeelo nasiya maa waa iloobaya kaana uu ahaa yadcuu ileyhi inuu baryayo min qablu wixii uu caabudi jiray hore waa iska iloobayaa dhibka marka u haysta alla unbuu marka ay u imaanamarkii nicmada la siiyana allihii nicmada la siiyana allihii uu caabudi jiray ee allihii marka uu shidada ku jira u qeyshanayuu ka tegayaa isagana nacam markaasuu alla yihi qul tamatac bikufrika qaliilan inaka min asxaabi annaar ayb wa qaala tacaala alla waxau yidhi waidaa qashiyahum haddii uu daboolo mawjun hir kaulali oo kale ah daruuro oo kale ah dacow llaha mukhlisiina lahu diin alle ayay baryayaan iyagoo ducada u gooni yeelayo falamaa najaahum ila albari faminhum muqtasid aayaddan allah subxaanahu wa tacaala sidaa ayuu ku tilmaamay waayahay faman fahima haadihi lmas'alata mas'aladan qofkii fahma buu dhowr aayadood buu keenay aayado kalena waa ka tegay sheekha isagoo ikhtisaar doonayo aayadaha uu ka tegayna waxaa kamida qowluhu tacaala huwa fii suurati yuunus huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxri xata ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayibatin wafaricuu biha jaءatha riixun caasif wjaءhm اlmwj min kuli makan wdanuu anhm uxiiطa bihim dacw اllaha mkhlisiina lah اddiin lain anjaytna min hadihi lanakunana min الshaakiriin falama anjahm ida hm yabquuna fi اlardi bغayri اlxaqi yaa ayuha nnaasu inamaa bagyukum calaa anfusikum mataaca alxayaati dunya ila aakhir laayaat aayadkan waa tilmaamaya faman fahima qofkii garto oo fahmo haadihi lmas'alata masaladan allatii taas oo wadaxaha allaahu alla uu caddeeyey fii kitaabihi uu ku caddeeyey wahiya ana waxayna tahay masaladaasi ana almushrikiina mushrikiinta aladiina qaatalahum rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka uu dagaalamay yadcuuna allaha alla ayay baryayaan wayadcuuna hayrahu alla hayrkiina waa baryaan fi raqaa'i markay ku jiraan barwaaqada wa amaa fi shiddati markay ku jiraan xaaladda adag falaa yadcuuna baryi maayaan ila allaha alla unbay baryayaan waxdahu keligii wayansawna waa iloobayaan saadaatihim waxyaabihii ay caabudi jireen sayidyaalkoodii waa iloobayaan waaya qaar wayansawna maa yushrikuuna ayay ku tabayana lahu waxaa u cadaanaya marka qofka qofkii sidaa fahma tabayana lahu waxaa u cadaanaya alfarqu farqiga bayna shirki ahli zamanina zamankeenna dadkiisa shirkigooda iyo wa shirkil awaliina iyo kuwii hore shirkigooda farqiga udhexeeyaa ku cadaanaya walaakin ayna man yafhamu qalbuhu walaakin ayna aaway buu yidhi man axad yafhamu qalbuhu qalbigiisa uu fahmayo haadihi lmas'alata mas'aladan tan ah fahman fahm fahmkaasoo raasikhan yacnii sugan aawa laakiin qofka aawey buu yidhi qofka qalbigiisa uu fahmaayo mas'aladaani fahm sugan uu fahmay aawa wallahu lmustacaan buuhalkaa unbay waxay ka leeyihiin waa kaas gaaladii baana lagu masliyey gaaladii baa idinka roon baaba nala leeyahay de inaad ishagaajiso soo maa y faman fahima haadihi markamarka wuxuu yidhi walmru thaani arrinka labaad waxaa weeyaan ana alwaliina qoladii hore mushrikiintii hore yadcuuna maca allaahi alla ayay la tuugayaan unaasan dad muqarabiina la dhoweeyey cind allahi alla agtiisa imaa nebiyan bay la tuugayaan wa imaa weliyan weli bay la tuugayan wa imaa malaa'ikatan mushrikiintii hore iyagu waxay alle la caabudi jireen oy la baryi jireen dad iyagu alle xaggiisa u dhow yani nebi weli malaa'ig iyo wax la mid ah aw amase yadcuuna waxay baryayaan ay tuugayeen axjaaran dhagax wa ashjaaran geedo mudiicatan lilahi alla adeecsan tacaala laysat bicaasiyatin aan iyadoo aan caasi iskeed aan caasiyaal u ahayn laba unbay mid ayadu ku yidhi mushrikiintii hore imaa inay caabudayeen mushrikiintii hore ima waxay caabudi jireen nebi weli malaa'ig waa muqarabiin kuwaas ama waxay caabudi jireen dhagax iyo geedo ayagu aan dembaabin oon dembi loo qorayn cala alaqal soo ma garanin oo alla adeecsano maxaa yeele inay alla adeecsantaha allah wuxuu tilmaamayaa marka geedaha iyo inay u sujuudaan buu alla sheegay nacam alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi samaawaati waman fi alardi washamsu walqamar walnujuum waljibaal walshajar wadawaabu wakaiiru min annaas sidaa tilmaama kaiirun xaqa ahlu zamaninaa zamankeenna kuwa dadkiisana yadcuuna maca allahi alla waxay la baryaan unaasan dad min afsaqi nnaasi dadka kuwa ugu faasiqnimada badan ah ay alla la baryaan wladiina kuwa yadcuunahum ay baryayaan hum ladiina waa kuwa yaxkuuna canhum ay ka sheekeeyaay ka xikaayoodaan xaggooday ka sheegaan alfujuura faajirnimado min azina zina wasariqati tuuga oo tarki salaati salaad ka tegid iyo ayri daalika markaan masalo kaleo muhimu ka hadlaa wuxuu kuleeya arrinka labaad waxay tahay mushrikiin alcarab imaa waxay caabudi jireen iyagu eh, dad alle xaggiisa u dhow nebiyo owliyo malaa'ig amase dhagax iyo geeda aan dambaabin ayago laakiin kuwa hadda jooga wuxuu yidhi waxay alla la baryaan oo ay la masliyaan dad yacnii unaasan min afsaqi innaas dadku ugu faasiqnimo badan oo waladiina yadcuunahum iyo kuwa kuwa ay baryayaan weliba hum aladiina yaxkuuna canhum alfujuur waa kuwa ay ka xikaayoodaan ay ka sheegaan faajirnimada min azina wasariqati wa tarki salaa oo waad arkaysaa adiga laftirkaaga waxaa arkaysaa inay leeyihiin ay qaarkood ay odhanayaan ninka dadka ay caabudaan oo weliba ay yacnii nadarka u galaan oo wax u gowracaan oo ay u qayshadaan qofkaas asoo tukanaa lama aragay kuleeyihin ayagiibaa tarku salaaday ay ka xikaayoonayeen fiiri hebel ma tuka jirin intaas oo sane hebel salaad laguma arag soo salaad ku jiro ma tukan jirin hadda haddaanu tukan jirin marka uuse salaad aan lagu arkin taariku salaad inaad alle la caabudo inaad alle yacni la bariso qof saasoo kaleo taariku ahaa iyo yaaqi iyo marka mushrikiin alcarab yaa shirki fudud labadiinna iyo nin isagu geed aan dambaabin alla la caabuday amase la caabudayba malaa'ig kaasaa shirki fudud laa shaka maxaa ninkaa nin alla caasiyaa adiga alla waxay hebelo u leedahay ood nadar u gelaysa sooma garan walidaalika sandaqadooda waxaa ku tusaaya waad aragtay waxay kuleeyihiin anagu waaba cibaadaadka waa soo dhammaynay kuleeyihin wacbud rabaka xataa yarxamka allah wacbud rabaka xataa yatiyaka alyaqiin yaqiinaan gaarnay salaadna lagama rabano laguma laha waa min afsaqi innaas bal waa zanaadiqa waa kuwaas diin ma aaminsana kuwa noocaas oo kale ah waxaan aad arkaysana marka caqiido waxaa fiican asalkooda inaad fahamtid waxay ku salaysan yihiin waxyaabaha kutubtaan hebel salaada ma tuka jirin khamriguu cabi jira kanuu yeeli jiray waxay ku salaysan yihiin caqiido layidhaha caqiidat alxuluul caqiidat alxuluuli walitixaad ayay ku salaysan tahay oo xuluulku waxaa weyan allah wax kasta dhexgalay itixaadkuna waxaa weyaan ilaahay baa wax walba la midoobay oo mid bay noqdeenba koonka dhan marka ilaahay umbaa jiray kuleeyihi boorsada waa ilaahay raadi waa ilaahay kaas waa alleh maxaa yeelay wax laba layidhaha adduunkan kama jiraan maa tama fi lwujuudi ila allah koonka alla umbaa joogay kuleeyihi de waxaa weeyaan waa khalad sababtoo ah alle iyo makhluuqiisa waa kala alle makhluuqiisa u kala soocay alle isaga iyo makhluuqiisa waa kala saaray maxaa isugu dhex daraysaa marka taasay ka samaysantahay marka dambe qofku marka wuxuu leeyahay aniga maadaama alla uu ila midoobay seen anugu wax u caabudaa buu ku dhahaya marka marka hadalkan ah yacni salaad ma tukanna annaga iyo kaas ma yeelna iyo awaamirtii waana laga rafciyey iyo yani ilaahyaan noqonnay waay macnahooda annagii allah mid wada noqonnay waay laakiin dadkii looma sheegi karo marka si loogu sheega waxay tahay baddeenna lama galaa layska leeyahay ilaa marka qaarkood waxay gaarsiiyeen inay yidhaahdaan marka Eh, eh, yaa loo tukanayaa se loo sujuuda waaba inay qaarkood isweydiiyeen markii la dhihi jiray wayna badnaayeen ibnu carabi iyo ibnulfaarid iyo cabdulhaniy naabolisi iyo waa macruuf bay ahayn nimankaas yacnii caqiidada aaminsanaa sheikhulislaam ibnu taymiyana juska labaad eh, towxiid rubuubiyaha juska oo uga hadla majmuufataawo kaga warramaa nimanka rasaa'il badanna waa ku radiyey iyo kutub fara badan ibnu sabciin iyo rag noocaasaa ka mid ahaa ilaa marka mid uu yidhi alcabdu rabun warabu cabdun leyta shicrii man ilmukalafu addoonka waa rabbi rabbi waa addoon yani kulligood mid bay noqdeen yaa mukalaf waa garan la nacam yaa mukalaf heerkaas ay gaarsiiyeen kalaamka alle markay tilmaamaya waxay leeyihiin kullu kalaami albariyati kalaamuhu wax khalqiga hadal iyo sowl isku dhacay waa alle sawaaun calaynaa natruhu wa nidaamuhu yani waxa kutubtiisa ninkaa uu ku qoray ibnu carabi futuxaatulmakiyaha iyo fusuuska iyo waad yaabaysaa ibnulfaaridna taa'iyadiisa haddaad aragta yani gabaygan taa'iyadiisa uu tirinaayo waxa ku jira iyo waxa manaaqibka ku jiro isku mid waa ah, haddaa isku feersana marka nimanku waa xuluuliyiin halkaas in la geeyaa fiican asalkooda waxay yihiinna la fahmo marka dad noocaasoo taariku salaad iyo zina lagu sheega zinana waaba laga xikaayoodaa qaarkood waxaad arkaysaa ninka hebel ahaaga haween baa loo keenay inuu daaweeyaa loogu keenay cudur bay qabtay waa dhali weyseoo kale haweentii waa dhali weyse markaasuu leeyahay kaale yacnii toddoba maalmooda inay aniga ila joogtaa waa qisas macruuf oo dad qaarkood ku dhacdaybanaan ayb oo markaa haweentii oo guri la gelayo la khalwoonayo ninkeedan ord adigu meeshaan dhan ka tagaa laleeyahay magaaladii iska aad socobax so zina maaha marka khalwa maxaa dhacay nabiga sal allahu calayh waali wasalam sooma dhihin nin haween lama khalwoodo ilaa washayaanu aaliuhumaa isagasoo kuma jira miya kuwaas macnaha shayaan uu saddexaynayo marka waxaasoo dhan marka dad ay fujuurkaas haweenkay salaamayaan waa dharbaaxayaan waa la qalwoonayaan ilaa qaarkood yacni sagaal sagaal ka badanay guursanayaan oo anagu bad neclisaa ma leh niman noocaas oo macaasidaa dhex taagan walciyaadu billaahi ayaa ilaahay lala baryaa marka mushrikiin alcaraba dhaanta marka kuwa iyagaaba dhaamaan banaan waqayri daalika ee waxay lamida ah. wladii yactaqidu fi saalixi wladii midka yactaqidu ictiqaadsan oo ictiqaad ka qaba fi saalixi qofka saalixa ah iyo wladii midka laa yacsii aanba caasinin isaga geedaha iyo wax lamidka oo kale mili lkhashari oo kale looxa oo kale walxajari dhagaxa oo kale ahwan waa ka fudayd badan yahay miman axad yactaqidu ictiqaadsan fii man ictiqaadinaya yani qof shanigii yushaahadu fisquhu fisqigiisa loo jeedayo fasaaduhu iyo fasaadkiisa wayushhadu bihi weliba yani looga marqaati yahay sidaan ah axad marka noocaas oo kale ah oo fisqigiisiiba laga marqaati yahay loo jeeda fisqigiisa iyo fasaadkiisa iyo axad caabudayo iyo axad yacni alla la baryayo ama ictiqaadsan qof saalixa ama axad aan caasininba yaa fudud mid kan dambaa fudud laa shaka nacam kan dambe ayaa fudud marka wuxuu tilmaamay sheekhu marka waladii midka yactaqidu fi saalixi ictiqaadsan ictiqaad ka qabo inuu yani wax siin karo iyo kale labaduba shirki bay ku wada jiraan waladii midka laa yacsi aan caasinaynin mila alkhashabi walxajari oo kale kaa qofka ictiqaadsan ahwan waa ka fudaydyahay xagga shirkigiisa xagga shirkiga miman axad yactaqidu ictiqaadsan fii man yushaahadu fisquhu wa wayushhadu wa bihi waa loo jeedaayo waxaa loogu jeedaa nin adiga dariskaaga oo raggan la baryo ah oo nafciyo dur inay hayaan loo qabo oo waxaad arkaysaa yacnii weligaa aadan masaajid ku arkin masaajidka xaafadda ku yaallood ku tukato kuwo waxaad arkay cumruka aadan weligaa ku arag ayagoo ku jiro maca daalika shiiqa shiiqa shiiqa la leeyahay nacam oo dadka haweenka dhali waaye iyo roob marka la waaye iyo kale loo imaanayo waxaasuu tilmaamaya marka rababka xaqiiqda marka la taabsiiyo inuu xaqiiq ahaan u ogaadaa fiican de ilaahay ninka ku anfacayana de waa ku anfacayaa ninka kalena madaxunbuu sii taagaya ballajuu fii cutuwin wa nufuur idaa taxaqaqta haddaad xaqiiqsatay ana aladiina kuwa qaatalahum rasuulullahi rasuulka ula diriiray sala allahu calayh waali wasalam asaxu cuquulan inay xagga caqliga ka ana aladiina kuwa qaatalahum rasuululahi sal l slam kuwa nabiga la dagaalamay asaxu inay yihiin kuwa ka saxiixnimo badan cuquulan xagga caqliga wa akhafu ka fudayd badan shirkan xagga shirkiga min haaulaai kuwan faclama daba ogow waxaas waxaa ka daran waxaad arkaysaa kuwa iyaguna waxay iska caabudayaan dad yani iyaguba jiran annaga aragna yani dad iska waalan oo dhareerka ka da-aayo isaga in la xanaaneeyo u baahan ayay owliyanimaka ictiqaadsan yihin markaasay dana caabudayaan weliba xaaladii jaziira alcarabiya marka sheekha uu soo baxayana noocaasaa tiro badnaaba annaga laftirkeenana waa aragna dad noocaas oo kale ah oo wax laga ictiqaadsanya laakiin kaa wax laga ictiqaadiyey iyo mid faasiqa ah ila kaaba marfuuculqalami kaasaaba roombe kaas shirkigiisaa fududan ujeedaa marka wuxuu yidhi idaa taxaqaqta ana aladiina qaatalahum rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalama asaxu cuquulan wa akhafu shirkan min haaulaai inay yihiin faclam haddaba ogow ana lihaaulaa'i kuwan shubhatan shubha ayaa u sugnaatay shubha ayay leeyihiin yuriiduunaha ay kugu soo aroorinayaan ay soo aroorinayaan calaa maa dakarnaa wixi aan soo sheegnay korkooda wa hiya shubhadaas waxay tahay min acdami shubahihim shubahadooda midda ugu weynin badan ee fa asqi niyow raarici samcaka maqalkaaga lijawaabihaa shubhadan jawaabteeda si fiican dhegtaada ugu raarici buu ku yidhi weye annahum shubhadaas waxay tahay iyagu yaquuluuna waxay dhahayaan ina aladiina kuwa nazala fiihim alqur'aanu qur'aanka dhanigoodaudhexdooda kusoo degay laa yashhaduuna ma marqaati kacayaan kuwa iyagu laa yashhaduuna marqaati kaci maayaan an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudo inaanu jirin allah mooyaane taa iyagu ma qiraan wayukadibuuna rasuula allahi rasuulkay beeniyaan sal allahu calayh wali wasalam wayunkiruuna albacta bacigay inkirayaan wayukadibuuna alqur'aana qur'aankay beeninayaan wayajcaluunahu waxayna ka dhigayaan sixran sixr shubhadan waa badantaha marka taas oo kale tii hadda markaad u keento waxay ku leeyihin war annaga nimankaasaan isku miduna bacfi ma rumaysna qur-aanka sixir bay ka aaminsan yihiin annagu dad ahlu qur-aanoo dadkan qur-aanka barnaa qur-aankii waa rumaysannahay waa jecelnahay kitaabkii nebiga waa rumaysannaha uma beeninno marka ashhadu an laa ilaha illalah waa leenahay ayagu sidaa ma laha wanaxnu anaguna nashhadu an laa ilaaha ila allah baan qiraynaa waana muxamadan rasuulu llah wanusadiqu lqur'aana qur'aankii baan rumaynaynaa wanu'minu bilbachi bachigii ayaan rumaynaynaa wanusallii waan tukanaynaa wanasuumu waa soomaynaa fa fakayfa sideebaa tajcaluunana aad noogaga yeelaysaan mila ulaaika kuwaas oo kale faljawaabu jawaabtu marka waxay tahay jawaabtan marka jawaab in loo dheg raariciyo ciimado weeyaan waxa uu yidhi annahu laa khilaafa khilaaf kama taagna bayna alculamaai culimada dhexdooda kullihim dhammaantood ana arajula qofku idaa sadaqa rasuulalahi hadduu rasuulka rumeeyo sal allahu calayh waali wasalam fii shayin arrin uu ku rumeeyo wakadaba uu ku beeniye fii shayin arrin kale annahu kaafirun gaal inuu yahay lam yadqul uunan gelin filislaami islaamka uunan soo gelin taa horta culamadu waa isku waafaqsan yihiin qofka hadduu nebiga waxna ku rumeeyo waxna uu ku inkiro uunan ku rumaynin waxaan ogsoonahay qofkaas inaan la dhehaynin maadaama nebigu uu wax ku rumeeyey dhib male midaan dambe bal inuu gaal yahay isku waafaqsan yihin culimada qofkaas wakadalika sidaasi la eg idaa aamana hadduu rumeeyo bibacdi lqur'aani qur'aanka qayb ka mid ah wajaxada uu diido bacdahu qaarka kale uu diido kaman aqara sidii qofka qirayoo kale bitawxiidi buu qiray wajaxada wujuuba salaati salaada waajibnimadeeduu diiday towxiid waa qira ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ayuu leeyahay markaasuu salaadii diiday wujuubnimadeediibuu inkiray oo diiday aw amase aqara bitowxiidi towxiidkiibau qiray wa salaati iyo salaadii wajaxada wuxuu diiday wujuuba zakaati sakada waajibnimadeeda aw aqara bi hada kullihi kanoo dhan buu qiray wajaxada wujuuba sawmi soon ayuu diiday waajibnimadiisa soonkii aw aqara ama wuxuu qiray bi haadaa kullihi kan dhammaantiis ayuu markaa qiray wajxada wujuubalxaji xajka waajibnimadiisa ayuu markaa diiday waa intaasuu qiray xajka xajkuu diiday markaa walamaa lam yanqad walamaa goortii lam yanqad aynan hogaansamin unaasun dad fii zamani nabiy sal allahu calayh ali wasalam xilliga rasuulka lilxaji aanay u hogaansamin anzala allaahu oo fariidadaas aynan dusha u ridanin anzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey fii xaqihim walilaahi cala annaasi xijulbeyti alla dadka dushooda waxaa ugu sugan beytka u qasdidiisa inay u qasdaan man buu ugu sugan yahay istidaaca awooday ilayhi beytka xaggiisa sabiila jid ku awooday waman kafara qofkii gaaloobo ku gaaloobayna fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin alla waa mid ka deeqtoon caalamka waman aqara bihada kullihi intaanoo dhan qofkii qiray shantii arkaanulislaam waay wajaxadal bacigii diiday kafara bilijmaaci waa kufrinayaa bilijmaac waxalla damuhu dhiiggiisana waa xalaaloobaya iyo wamaaluhu kamaa qaala tacaala siduu allow yidhi ina aladiina kuwa yakfuruuna billahi alla ku gaaloobayo oo rasulihii ku gaaloobayaan wayuriiduuna doonayaan an yufariquu inay kala geeyaan bayna allahi wa alla iyo rusushiisa faidaa kaana allaahu tacaala <clears throat> faidaa kaana allaahu tacaala alla haddii uu yahay qad saraxa inuu caddeeyey fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku caddeeyey anna man aamana qofkii rumeeyey bibacdin wa kafara ku gaaloobay bibacdin qaar fa huwa kaafirun xaqan inuu yahay gaal dhab ah zaalat haadihi shubhatu shubhadaan marka waa zuushe oo markaad leedana waa tukanayo kanan yeelna kanan ogolnaha ee haddaad intaa ogashiin laakiin tawxiidka aad diidantihiin siaad marka islaam ku noqonaysaan marka waayahay taasuu marka rabaa inuu yidhaahdo oo ninkii towxiidkii qirtay salaada wujuubkeeda hadduu diiday taa inuu ku kufrinayo waa la ogolyahay ninkii shanta arkaanu islaam qiray ee baciga beeniya waa gaaloobay eedawaayay ninka marka ka waran marka salaadii tukada soonkii soomo oo sakadii bixiyo xajka xajinaya laakiin towxiidkii naaqid uu kaga sugan yahay tawxiidkiisii uu baaba yahay oo diidan marka tawxiidka saxiixa ah ee nebiga loo sheega diidanee yani ka jafjafanaya meesha see marka salaada iyo tawxiidka aweyn tawxiidka aweyn soo ma garan wa haadihi tani hiya alatii waa mida dakarahaa bacdu ahli laxsaa reer axsaa axsaa meel magaceed weeyaane oo sacuudiga ka mid a ah dhulkan sacuudiga reer axsaa qaarkood tan ay sheegeen weeyaan fii kitaabihi oo ku sheegay kitaabkiisa alladii kaas oo arsala ilaynaa oo noo soo diray ninkaa yani nin reer dhexsaa kamida kitaab uu noo soo diray buu ku sheegay tan wayuqaalu waxaa la dhahayaa mar kale waa jawaab labaade idaa kunta haddaad tahay niyow adiga tuqiru inaad qirayso ana man sadaqa arasuula qofkii rasuulka rumeeyo fii shayin ku rumeeyo wajaxada wujuuha salaati salaada waajibnimadeeda diida fahuwa kaafirun inuu yahay xalaalu dami dhiiggiisa oo xalaal yaha walmaali imaal bilijmaaci uu ku yahay wakadalika sidaas idaa aqara hadduu qira bikulli shayin shay kasta ila albacta mooyaane wakadalika low jaxada wujuuba sawmi ramadaan hadduu diida ramadaan soonkiisa waajibnimadiisa wakadaba bidalika uu beeniyo arrinkaa laa yujxadu haada kan la diidi maayo muxuu ku qoraya wakadaba bidalika kan uu markaa beeniyey laa yujxadu haadalaa yujxadu haadaa buu idhe kan yani ayb nusaqda kale laakiin ma ku qorna walaa takhtalifu lmadaahibu fiihi wakadaba bidalika uu beeniyo laa yuxadu bihada kan lama diidaayo oo yani iskuma khilaafsana walaa takhtalifu lmadaahibu madaahibtuna iskuma khilaafsana fiihi kan waqad nataqa bihi lqur'aanu qur'aankii baana ku dhawaaqay kamaa qadamana saan hore usoo hormarinay kaas inuu gaal yaha qofkaas aniga adigana waan isla ogolnahay famacluumun haddaba waxaa macluumoo layska ogyahay ana towxiida towxiidka huwa acdamu fariidatin fariido midda u weyn inuu yahay jaa biha nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nebiga uu la yimid wa huwa acdamu towxiidku waa ka weynin badan yahay min asalaati wazakaati wasawmi walxaji salaadii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajkii waa ka weynin badan yahay towxiidka haddaba marka fa kayfa sideebaa xaalku oo sideebaa idaa jaxada alinsaanu insaanka hadduu diida shay shay min haadihi lumuuri umuurahan ka mid a kafara u u gaaloobayaa walow camila haba sameeya bikulli maa jaaa bihi rasuul wax walboo nebigu uu la yimid sala allahu caleyh ali wasalam waxyaabahan afarta hadda aan sheegnay haddii uu qofka beeniyo ou diido yacni sideebuu gaal u noqonayaa iyadoo wax allaale wixii rasuul inta ka soo rasuulka uu la yimidna uu la imaado waidaa jaxada tawxiida towxiidka hadduu diido alladii huwa diinurusuli towxiidkaasoo diintii rasusha ah kullihim dhammaantood laa yakfur uunan u gaaloobaynin subxaana allah buu yidhi maa acjaba hada aljahl alla jahligan la yaab badanaa wey sheekhu yani waxau sheegay waa isla ogolnaa salaada wujuubkeeda ninkii diido in allaale inta nebiga uula yimid oo kala haqirsanaado inuu gaaloobayo soon keligiisuu diida bisha ramadaan soonkeeda waajib inuu yahay in allaale intii kale waa qirsan yahay qofkaas isaga ah waxaan isla ogolna inuu gaaloobi sideebaa marka waa yahay waxyaabahaas ka tegistooda yacni diidistooda oo ugu gaaloobayaa juxuudkooda oo ugu gaaloobayaa towxiidkiina hadduu diida aan ugu gaaloobaynin soo layaab ma leh marka mar qofkii towxiidka u diidaya markaasuu cunaa salaaddan tukada zakadii waa siiyaa waa laa ilaa illah waa ku qowlaa mana ogolo towxiidkii macaanidiisiina waa burburinaya ilaahay keyrkiibau baryaya see marka soo u ansaxaya marka soo wax la yaable maaha markaa shubhadan yanii sheekhu si cajiib badan buu uga jawaabay waxa uu yidhi marka famacluumun haddaba waxaa layska garanaya ana tawxiida towxiidka huwa acdamu fariidatin fariido midka ugu weynin badan inuu yahay jaa biha nabiyu nabiga uu la yimid sal llahu alayh ali wasalam oo wahuwa towxiidku acdamu min asalaati wazakaati wsawmi walxaji waa ka wenyahay fakayfa sideebaa idaa jaxada alinsaanu insaanku hadduu diido shay-an shay oo min hadihi lumuuri umuurahana kafara ugu gaaloobaya walow camila haba sameeya bikulli maa jaa bihi rusul bikulli maa jaaa bihi rasuulu wax allaala oo rasuulka uu yimid sal llahu alayh ali wasalam waidaa jaxada towxiida hadduu sideebaa marka kaas uu gaal ku noqona waidaa jaxada towxiida hadduu towxiidkii diiday alladii huwa diinu rusuli kullihim rusushoo dhan diinkoodiina ah laa yakfuru uunan u gaaloobaynin subxaana allah uu yidhi ilaahay baa yacni tacajub weeyaan marka waana loo isticmaalaa litacajub tasbiixda waa loola yimaadaa markaasuu wuxuu yidhi subxaana allah maa acjaba hada aljahla alla jahligaan la yaab badana waa ma afcala weeyaan waa siiqatu tacajub marka wuxuu yidhi maa acjaba hada aljahl alla jahligaan la yaab badana wayuqaalu aydan jawaab saddexaad buu haddana bixinayaa marka jawaabtiisaan hadda waa jawaab cajiib badan oo jawaabtiisaan waxay leedahay shaksiga waxaa la og yahay diinta ilaahi subxaanahu watacaala hal waajib oo ka mid a hadduu u hoggaansami waayo ee bimacnaa yacni ou inqiyaadku asal iyo farac buu leeyahay asalkiis waa qalbiga qofka inuu waajibaadka dhan muqtadayaadka laa ilaha illaa inuu dusha u rito sharaa'icdii inuu u hogaansamo asalkeedii marka waa taas yacnii shayga la amray yaanu la imaaninba haddii la doona ah oo haddaanu iskiis gaalnimo u ahayn waay ka shayga hadday iskiis u tahay waa gaar laakiin shaygoo laga tagay iskeed haddaanay gaalnimo u ahayn laakiin aanu diidinoo wujuubkii dusha u rito kale wujuubkiibuu dusha u ritay kaasoo kale marka waxaa weeyaan asalka inqiyaadka waa haystaa laakiin nin diidayba war salaadii tukaale waxaan aniga laygumala iga tag war soonkii soon aniga miyaa yacnii maxaan u soomayaa madada qofaan dilay madadaan saas yeelay oo kale wujuubkiiba juxuud baa ka muuqdo waa diiday haddii marka shareecada shay ka mida ah qofka diidaa ou gaal ku noqonaayo waxyaabihii yani yani arkaanulislaamka islaamka intii kale iyo yacni waxyaabihii kale arkaanuliimaanka iyo hadduu gaal ku noqonayo sideebuu gaal ugu noqon waaye hadduu diido waxaasoo dhan wix asalka u ahaa oo tawxiidka ah nam taas waa la yaab marka dad badan bay marka ka qasan maanta dhan waxay kuleeyihin marka qofkan tawxiidku ku dhawaaqaa laa ilaha illa buu dhahaa laa ilaha illa buu dhahaa laa ilaha illahu qofka haddii uu yidhaahdo waxaa laga eegayaa marka haddii laa ilaha illahu hadduu kun jeer yidhaahdo naaqid ka dabamarya ka waran marka ma ogtahay hadduu laa ilaha illa allahu yidhaahdo ee soonka waajib iguma ah uu yidhaahdo laa ilaha illahu inaanay xurumo u keenaynin ma ogtahay maxayle xaqeedii buu ka tegey xadiidka dadka badanaa waxaynan fahmaynin umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah wa rasuulu ullah faidaa qaaluuhaa casabuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqihaa ma fahmayaan ilaa bixaqihaa ma fahmayaan marka waxaa un u muuqata faidaa qaaluuhaa bis hadday yidhaahdaan laa ilaha illa allah laakiin ilaa bixaqiha aawmar hadday xaqeedii laakiin ka tagaan oo xaqu laa ilaha illallah ay ka tagaan maalkii nafti macsuum noqon maysa markaa soo ma garanin ayb marka waana in laga ilaaliya laa ilaha illahdan waxay munjiya tahay ay badbaadinaysaa qofka anfacaysaa haddii shuruudeedana la ilaaliyo nawaaqideedana laga fogaado taa marka in aad loogu baraarugsanaado weyaan dad xataa tawxiidkii akhristo ama akhriyo ayay masaladaasi aad uga si yaabo badan ugaga laaqan tahay oon eegayninba shuruudda marka laa ilaha illa allah masalada inqiyaadkuna in la fahmo waa muhim shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaarim almasluul calaa shaatimi rasuul uu ku sheegaa tasdiiqa iyo inqiyaadku labadaba qofka waa laga rabaa si iimaanku ugu ansaxo tasdiiqa isaga waxaa weeyaan eh, akhbaarta alle ee rasuul ay keenayaan tasdiiqaa lagula kulmaa ee awaamirta xaggooda ka imaanaysana inqiyaad in loo hogaansamaa lagu qaataa lagula kulmaa labadaa marka waa in la fahamsan yahay marka haddii qofku akhbaartiina uu tasdiiq ku qaato akhbaartii hadduu tasdiiq ku qaato awaamirtiina uu qalbiga ka iltisaamo uu laasimsado dush u rito aslul iimaan waa laga helay haddii marka uu ficil kusii daro yani wixii uu iltisaamay qalban ou ficil ahaan u sameeyana de waa wanaagsan yahay oo iimaankiisii aad ba u dhammaystirmayaa haddaanu la imaaninna waajibaa ah ka maqan laakiin lagu gaalaysiin maayo faraca ka maqan waajib ah soma garanadba waxa shay uu yahay bay ku xihan tahay marka inqiyaadku lahu aslun wa farcun sidaa in loo ogaado ee ma ahan macnaheedu qofka haddaanu daacadii la imaanin waa gaal khawaarijta wax ku gaalaysiisa nacam masaladaas marka in la fahmo shaekhulislaamna halkaa saarib lmasluuc calaa shaatim rasuul ayuu ku sheegaa wayuqaalu aydan waxaa la dhahayaa buu yidhi noqode lihaulaai kuwan asxaabu rasuulilahi sala allahu alayh ali wasalam asxaabta rasuulka qaataluu bani xaniifa reer bani xaniifay la dagaalameen markii nebiga uu dhintay kadib abubakar waki uu la dagaalamay reer bani xaniifana waa dadkii musaylamat alkadaab raacay ninkii nebinimada sheegtay beenaalaha ahaa qaataluu bani xaniifa ayay la dirireen waqad aslamuu maca nabiyi sal allahu alayh ali wasalam iyagoo nebiga la islaamay wahum yashhaduuna an laa ilaaha ila allah ana muxamadan cabduhu warasuuluhu iyagoo qirayo macbuud xaq lagu caabudo inaanu jirin allah mooyaane nebi maxamedin rasuul alle inuu yahay wayusalluuna waa tukanayeen wayuadinuuna waa adimayeen fain qaala haddii uu yidhaahdo inahum yashhaduuna waxay qirayeen iyagu ana musaylamata nabiyun musaylama inuu nebi yahay qirayeen shahaadateynku waa qiraayeen laakiin waxay ku daraayeen musaylamana inuu nebi yahay musaylamat alkadaab qulnaa waxaanu leenahay haadaakani huwa almatluubu kan la raba inaad qirtaanba kan waayo ayb maxaa yeele wuxuu yidhi marka idaa kaana man rafaca rajulan marka fiirso idaa kaana haddii uu yahay hadduu ahaaday man rafaca rajulan qof ninkii kor yeelo fii rutbati nabiyi nebi darajadii soo gaarsiiye ninaan nebi ahayn qofka inta darajadiisa kor u qaado nebi soo gaarsiiye sal l slam kafara hadduu kufrinaayo waxalla maaluhu wadamuhu maalkiisa iyo dhiiggiisuna ay xalaal noqonayaan walam tanfachu aynana anfacaynin ashahaadataani shahaadataynkii wala salaatu salaadiina aanay anfacaynin fakayfa sideebaa marka xaalkiisu uu noqonayaa biman axad rafaca kor yeelay shamsaan shamsaan ninka la yidhaha ow yuusuf ama yuusuf ow saxaabiyan ama saxaabi ow nebiyan ama nebi fii martabati jabbaari samaawaati waalardi darajada alla subxaanah watacaala gaarsiiyey oo u kor yeelay sideebaa marka islaamka u noqonaya idinkaa laydinka rabaa marka axad caadiya oo aan nebi ahayn haddaad kor u qaadood nebi gaarsiiso haddaan lagu dhahayna war ninkaa iska daaya towxiidku ku dhawaaqaa aan laguu daynaynin oo dhiggaaga maalkaaga uu ku bannaanaanayo ood ku gaaloobayso walow adoo salaad tukado fa kayfa sideebuu noqonayaa buu ku shamsaan iyo yuusuf iyo waa rag yacnii xilligii sheekha la caabudi jiray oo nadarka iyo qurbaanka iyo loo gey jiray annagoo sheegi doonnaayo ama saxaabi yacni qofkii kor u qaaday ama nebi kor u qaaday intuu gaarsiiyey marka fii martabati jabaari samaawaati walard samaawaadka iyo ardada allihii yacni jabbaarkoodii darajadiisii gaarsiiyey marka qof baan qaadayaa sida alla loo baryaan u baryayaa ama yacni waa ku istiqaasa gurmad dalab gurmad baan ka dalbaya waa u qayshanayaa sida alla loogu qayshadoo kale haddana in gaal lay dhaho haddana yacni gaalnimo kuma jiri aa khatarnaa soo ma garan haddana taa yacni waxaa weeyaan waa khatarteeday leedahay marka masaladaas faham badan bay u baahan tahay haddii marka qof nin darajadii nebi hadaad gaarsiiso qof aan nebi ahayn hadaad nebi waayo adaad ka ictiqaadiso ad soo gaarsiiso haddaad ku gaalowday qofka haddaad darajadii alla gaarsiisa ka waran marka nacam waa ka daran tahay soo ma fahmin marka masaladaasuu ku qabtay marka nacam shamsaankan iyo marka yuusuf iyo darsiga dambaan insha allahu tacaala aan ku sheegi doonnaa waa dad un waxay ahaayeen xilligii sheekha uu joogay aad iyo aada looga barakaysto la la caabudo nadarada iyo qurbaanka iyo loo soo aruuriyo iyaga nadarka laga xirto dhibaatooyinka markay jiraan loo qayshado oo dawaaqiid noocaas oo kale ahaayeen aw saxaabiyan aw nabiyan fii martabati jabaari samaawaati lardi subxaanahu maa acdama shanahu alla nasahayaay maa acdama shanahu shanigiisa weyn badana kaas kadalika yadbacu allaahu calaa quluubi aladiina laa yaclamuun sidaasi la egbaa alla wuxuu u daboolaa calaa quluubi aladiina kuwii quluubtooda laa yaclamuuna waxba garanaynin allah quluubtooda daboolaya ma fahmayaan oo qofkii darajatu nebi la gaarsiiyena waa waxay leeyihiin waa khatar qofkii darajatu nebi la gaarsiiyey shanigiisu waa khatar oo ninkii haddaad nebi ka ictiqaadiso kale in nebi axmed inuu nebi kala yimaado waa gaalnimo tanna ma fahmaayeen qofkii alla oo kale laga dhigay in lagu gaaloobayo ma fahmaayeen marka kadalika yadbacu allahu calaa quluubi aladiina laa yaclamuun bay noqonaysaa maahan marka in nebi sheekhu ma laha yani nebi in yani qof darajadiis waa la qiraya waa ujeedaa haddii qof nebi moxamed gadaashiis nebi laga ictiqaadiyo oo nebinimo la gaarsiiya in lagu gaaloobay ou la qiraya beenta marka qaarkood ay dhodhoobaayo ay sheegayaan ay leeyihin sheekh maxamed bin cabdilwahaab wuxuu sheegtay inuu nebi yahay meeluu ku sheegtana lama haayo bal kutubtiisa waa kuwaana Eh, marka taas marka taasuu ku gebagabeey bilahi towfiiq sal اllah wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi wصaxbihi wslm